رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa mukhtasarkii abi shujaaca kitaabu اlbuyuuci iyo wagayriha min almucaamalaat beecyadii ayaan meesha ka gelaynaa iyo keyrkood waa wixii markaa la mid ah oo min almucaamalaati mucaamalaadka dadka markaa dhex mara ah albuyuucu beecyadu halaathatu ashyaa saddex shay waaye saddex qeyb waayo saddex qeyb bay markaa qeybsamaan beecyaalka albuyuucu thatu ashyaaa baycu caynin waa cayn iibinteeda amase badeeco iibinteeda mushaahadatin goobjoog ah waa loo jeedaa ninka gada wuu taagan yahay ninka gadanayana wuu joogaa badeecada la iibinayana way taalaa waa qeybta koowaad waa baycu caynin cayn iibinteeda ama badeeco iibinteeda mushaahadatin xaadir ahoo goobjoog ah fa taa way bannaan tahay taa markaa wax waa lagu gedi karaa wa baycu shay-in shay iibintiisa mawsuufin la sifeeyey fi dimmati dimmadana ahaatay beeca labaadna waa beec shay meeshii ma joogo oo ma yaalo laakiin waa la sifeeyey mawsuufin waa mid la oo lagu sifeeyey fi dimmati dimadeeda waayo buu qofku leeyahay qofka iibinaya beecii ma haayo laakiin wuu sifeeyey markaasuu yidhi calaa dimmatii qorteeday saaran tahay arrintan anaa layga rabaa gaari noocaas ah jiinkiisu intaa yahay midabkiisu saa yahay waa shay beeciisa mawsuufin waa la sifeeyey sifayntii kadibna qofka dimadiisay saaran tahay waa qofka keenaya salam baa la yidhaahdaa way noo imaan doontaa ama salaf fa jaa-izun taana waa bannaan tahay inujidat isifatu sifadii haddii la helo calaa maa wasifa bihi sidii lagu sifeeyey sidii uu ku sifeeyey hadduu qofku ku keeno oo lagu helo beycasi waa bannaan yahay asagana waa labo ka saddexaad waa baycu caynin cayn iyo bintiisa waaye ama badeeca la iibinayaa haa'ibatin maqan lam tushaahad aan goobjoog ahayn falaa yajuusu ma bannaana saddexdaasay u qaybsanaysaa labadaana way bannaan tahay middaa dambana ma bannaana wayasixu waxaa ansaxaya baycu kullu taahirin shay kastoo nadiif ahoo daahir ah beeciisa muntaficin nafci leh bihi shayga mamluukin la hantayo qofka iibinayana uu milkiyey milki taam ah oo markaa u haysto shay walba in la iibiyo way bannaan tahay daahir ah nadiif ah xalaal ah haddana muntafic leh wax la intifaacaya ah qashin baad qofka iibisay qashinka muxuu i anfaca ani waa ma jiro walaa yasixu ma ansaxayo baycu caynin shay iibintiisa ama badeeco ama cayn iibinteeda najisatin najaas shay najaaso ah beeciisa ma ansaxayo walaa maa iyo shay laa manfacata fiihi aan waxtar lahayn shay nafci lahayn oo waxba lagu qabsanaynin qofka iibsadana wax u taraynin kaa in la iibiyana ma ansaxayo wayasixu waxaa bannaanoo ansaxaya bay kulli طaahirin wax kasta oo طaahir ah beyciisa muntafacin nafci leh bihi shayga mamluukin lana milkiyey oo qofka iibinaya milkigiisa uu yahay walaa yasixu ma ansaxayo baycu caynin cayn iibintiisa ama badeeca in la gado najisatin najaase ah walaana ma ansaxayo maa shay laa manfacata fi aan nafci iyo waxtartoona lahayn faslun fi ribaa ribadii ayuu u yahay haddana oo aan gelaynaa waribadu fi dahabi bay gashaa waalfidati bay gashaa waalmadcuumaati iyo waxyaabaha la cuno cuntada ahoo madcuumaadka ah ee la quuto waxyaabaha la cuno saddexdaba oo ribo haddii la fiiriyo saddex meel bay gashaa waa dahabka fidada waa matcuumaadka waa raashinka la cuno walaa yajuusu ma banaana baycu dahabi dahab in lagu iibiyo bidahabi dahab kale wafidati fidana kadalika saasoo kale in fida fido lagu iibiyo ma banaana tamaahilan isku mid inay yihiin maahane naqdan kala qaadasho inay tahay kala qaadasho inay markaa tahay hoo iyo isii dahab baa dahab lagu iibinayaa fida fido lagu iibinayaa lama kala badin karo ma la daymin karo waa inay mutamaahil ahaadaan wasnan biwasnin baad soo qaadateen axaadiistan filaya waxaad soo qaadateen mithlan bimithil sawaan bisawa saa inay markaa ahaato naqdiga waxaa loola jeedaa waa gacan saar waa kala qaadasho markaa lagu kala tegaayo goobta noocaas oo kale ah waa kow walaa yabiicu ma la iibin karo walaa yabiicu qofku ma iibin karo mabtaacahu wuxuu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa uu gacanta kusoo dhigo ilaa uu qibdoodo ma iibin karo gaari baad iibsatay aad rabtaa inaad mataqaanaa iibiso marka hore waynad gacanta kusoo dhigtaa raashin baad rabtaa inaad iibiso waad soo gadatay marka hore soo qibdo shayga wax la qaadi kara hadduusan ahayn midna waa dhul ama waa guri waad iibisay inaad iska sii iibisaad rabtaa dhib kuma sugna ina wax soo qaadmaaya ood qibdoonaysood gurigaaga ama dukaankaaga keensanayso ma noqonaayo walaa yabiicu ma iibin karo qofka walaa baycun dheh beec ma jiro oo qofku ma beecin karo walaa cumaa shay beeciisana waa mamnuuc ibtaacahu qofku uu iibsaday xataa yaqbidahu ilaa markor uu soo qibdoodo gacanta uu ku soo dhigo walaa baycu laxmi hilibna laguma iibin karo bilxayawaani xayawaan nool toban kiilo hilib ah ayaa neefkan kaaga gadayaa taana markaa lama dhihi karo walaa baycu laxmi hilib beeciisana waa mamnuuc in la iibiyo bilxayawaani xayawaan nool markaa lagu iibiyo wayajuusu waxaa bannaan baycu dahabi dahabka iibintiisa bilfida in qalin lagu iibiyo mutafaadilan lana kala badiyo laakiin naqdan inay ahaato kala qaadasho mar kasta waa inayna sii ahaanin dib u dhac iyo amaah laakiin haddii dahab iyo dahab laisku iibinayo waa mamnuuc baanu nidhi waa inay isku mid ahaadaan isku wasan ahaadaan isku garaam ahaadaan hoo iyo isiina ay ahaato qalin iyo qalinna waa la mid ama fido iyo fido waxaa la ogol yahay oo bannaan dahab iyo fido marka laisku iibinayo waa la kala badin karaa mutafaadilan laakiin waxay isaga mid yihiin xagga naqdiga iyo kala qaadashada wakadaalika saasoo kale almatcuumaatu waxyaabaha la quutee la cuno ama cuntada la cuno laa yajuusu ma banaana baycu ljinsi jinsi beeciisa oo minhaa cuntadii ka mid ah bimidlihi in lagu iibiyo nooc la mid ah ilaa mutamahilan ilaa inay isku mid tahay maahane naqdan kala qaadashana ay markaa tahay wayajuusu waxaa bannaan baycu ljinsi minhaa jinsi xaggiisaa beyciisa bikayrihi keyrkiis in lagu iibiyo beriis iyo silid baa kala isku iibinaya waxaa laisku acaam laakiin waa laba jinsi oo duwan waa la kala badin karaa markaa mutafaadilan ayadoo kala badan naqdan inay ahaato waayo ayadana waa kala qaadasho wa kadalika almatcuumaatu waxyaabaha la quutana waa saasoo kale laa yajuusu ma banaana baycu ljinsi jinsi tacaam oo minha tacaamkii ka mid ah noociisa jinsiga bimidlihi in lagu iibiyo ma banaana ilaa haddii laisku iibinayana mutamaathilan waa inay isku mathaal noqdaan naqdan waa inay noqdaan kala qaadasho wayajuusu waxaa bannaan baycu ljinsi minhaa beec in la iibiyo ama lagu iibiyo jinsi cuntada ka mid ah bikayrihi kayrkiisa waxaan asagu ahayn mutafaadilan ayadoo la kala badiyey naqdan laakiin kala qaadasho ay tahay walaa yajuusu ma bannaana baycu lgarari beeca dhagarta ah beec khiyaano ah ma bannaana baddaan gelayaa kalluun baan soo bixinayaa markaan kalluunkaa soo bixiyaan kaa iibiyeye kalluunkaan soo bixin doono waxaad keentaa laba boqol waxaa keentaa eh, kun shilin keen oo lacag kenya ah ama lix dollar keen maxaa soo qaban doontaa maxaa soo bixin doontaa kalluun nooce ii keeni doontaa lama yaqaano saa darteed wixii beec qarar ah ama khiyaano ah kaana markaa lama ogola meel allaala meeshuu ku yimaadaba shimbirtaad duulaysaa ayaan kaa gaday oo saad iiga gadaysa ani ma soo qaban doontaa musameye ma ogi ani wixii beec noocaasoo kale ahna asagu markaa ma jiro waana beec harar ah ama harari ah ayaa lagu magacaabaa waalmutabaayicaani labada wax kala gadanaysaa bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin labada wax kala gadanaysaa khiyaar bay leeyihiin maa lam yatafaraqa intaysan kala tegin intaysan kala tegin khiyaar khiyaaro majlis layidhaahdaa jira qofka aad wax ka gadatay suuqaa la joogaa qof baa wax ka iibsatay labadaad ee wax kala gatay khiyaar bay ku sugan yihiin suuqii ayaa waxaad keentay ukun ukuntii baan kaa gatay labadeena weli suuqii baan taagannahay ana khiyaaraan leeyahay adna khiyaar baad leedahay waad iska soo celin kartaa anna waa kaa qaadan karaa lacagtayda ukuntaadan kuu soo celinaa maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin waa intay jasadkoodu kala tago waa in mataqaanaa qofkan uu baxo suuqii ka tago waxaa mamnuuca ah. qofka asagoo og inuu ceb leedahay baashi lagu soo celinayo og inuu kaaga isla markiina baxo suuqii ka tago gurigiisi tago cabaar soo jiifto dadka warkiis bay sameeya kadibna uu soo noqdo saa waa beeqir bay noqonaysaa qiyaanay noqon waxaan markaa la ogolayn labada wax kala gadata walmutiicaani bilkhiyari mid kasta khiyaar buu ku sugan yahay maa lam yatafaraqa intaysan kalain walahumaa waxaa u sugnaaday leeyihiin an yashtaritaa inay shardiyaan alkhiyaara khiyaar qaadasho ilaa halaaati ayaamin saddex maalmood ama suuqa hala joogo ama ha kala tagaano hadday shardi ku galaan nin yahow waan kaa gatay rikoorkan waan kaa gatay kombyuutarkan waan qaadayaa saddex maalmood bay khiyaar ku galagaleen labadooda inuu soo tijaabiyo haddii cilad uu ku soo arko inuu markaas soo celiyo saddex maalmood adigana haddaad saddex maalmood kusoo celin weyso maalinta afraad baan cilad ku arkay cidkaa yeelaysaa markaa ma jirto walahumaa an yashtaritaa alkhiyaara inay ku sharid galaan ilaa halaathati ayaamin ilaa saddex maalmood min kasta inuu khiyaar leeyahay kanna saddex maalmood buu khiyaar leeyahay kii badeecada lahaa isiibuu ku dhihi karaa lacagtaadu kuu celina adigana saasoo kale wa idaa wujida haddii la helo bilmabiici kii la iibiyey caybun ceeb iyo cillo hadday ku timaado falilmushtari qofka mushtarigee iibsaday radduhu wuu soo celinaya qofkii mushtariga ahaa ee wax gato alaabtii gatay celin buu leeyahay walaa yajuusu ma banaana baycu thamarati midhaha beecooda mulaqan mulaq waxaa la yidhaahdaa mutlaq waxaa la yidhaahdaa ayadoo la kala macnaha mutlaq ayadoo ah ayadoo la kala qaadin mutlaq sideedaba duuduub ahaan ma banaana bayca miraha lagu miraha in la iibiyo mutlaqan sideedaba ilaa bacda buduwi e, e, salaaxihaa ilaa wanaageedii bislaashaheeda ay soo muuqato xilli waxaa jirta miraha markay soo baxaan aafo looga aafo aan aan looga waxaa jirta xilli markay miruhu soo baxaan inay aafoodaan oo dhib ku dhaco ama bolow ay noqdaan laga yaabo inay noqoto xilli miruhu waxay gaaraan ay ka gudbaan oo mar allaala markii salaaxoodii iyo ubaxoogoodii iyo mirihii dhalitaankoodii iyo xilli waxaa jira aafadii ay ka gudbeen amar ilah waa iska gooni laakiin loo rajo badan yahay inay baxeen mirihiina dhasheen aafe iyo dhibna aan markaa laga yaabin inay markaa ku dhacdo marka haddii xaalku saa yahay miraha ma la iibin karo ilaa bacda buduwi salaaxihaa salaaxooda inuu soo iftiimo soo buduwiyu soo bilowdo bannaankana u soo baxa maahane walaa baycu maa shay beeciisana ma jiro fiihi ribaa ribo ay ku jirto bijinsihi jinsigiisa in lagu iibiyo rudban oo markaa qoyan ila labana caanaha mooyaane shaygiisa lagu iibinaayo oo badanaya jinsigiisa taas ma banaana mar allaala markuu rutab ahaan loo iibinaayo rudabku waa markuu qoyan yahay matala canabka oo kale canabku wuu qoyan yahay geedkuu saaran yahay maxaa qalalan zabiibka zabiibkaan ujeeda waa canab qalalay zabiibkii iyo kii canabka waxa saarnaa ma laysku iibinayo waayo hadhow waxaad dhici kartaa inuu canabku nusqaamo hadduu canabku qalalo soo ma nusqaamaya haa marka taana ma jirto wixii ratab ahoo qoyan caanaha la ogol yahay ila labana caanaha mooyaane baabu fi salami salamkiibuu baab u yahay salamka asagana waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa shay salam ah ama salaf ah horumarin waaye tira waa la isticmaalaa waxaa la yidhaahdaa matalan qofaa aa ku imaanaya dukaan baad joogtaa dukaanka waxaa lagu iibiyaa dhar marka wuxuu kuu keenayaa dalab dalab baad ka codsanaysaa dhar noocaas oo kalea noocaas lacagtii waad bixinaysaa adi asagii waa baxaya mudduu maqnaanaya intay noqoto waa noo imaan doontaa sida loo heshiinaayo alaabti buu kuu keenayaa waa tii hadda aan soo marnay oo la yidhi beecu waa saddex midna muxuu ahaa mid meesha jooga oo yaala oo cayntii ah wuu banaan yahay midna waa mid mawsuuf oo la sifeeyey ninkaa marka waxbuu kuu sifaynayaa shuruud bay leedahay salamka marka shuruudaha waxaa ka mid ah inuu ku dhaho sambal noocaasaan hayaa dhar noocaas oo kale ah waaye caalad sidaas oo kale ah wixii waa la sifeeyey sidii loo sifeeyuuna kugu keenayaa salam baad samaynaysaa ama salaf waad u hormarinaysaa waad dhiibaysaa lacagtii asagiina waa kuu keenayaa salam waay macnaha u fiiri asagana wayasixu wuu ansaxayaa athalamu salamkii xaalan xaalna wuu ku ansaxayaa waa isagoo jooga wa mu'ajalan isagoo dibdhig ahna waa ku ansaxayaa fii maa takaamala fiihi wixii dhammaystirsada khamsu sharaa'ib shan shuruud wuxuu ansaxayaa laftigiisa mar kasta ma ahee shan shuruud haddii markaa la helo shantaa shuruudna takaamal ay u noqotay maystiranto salamku wuu bannaan yahay xaalan asagoo ah wixii wuu haayaa markaa kuu keenay amase waa mu-ajir oo waa dibdhaco gadaal baa lagaaga keenayaa fii maa takaamala wixii dhammaystirta ayaa bannaan fiihi gudihiisa khamsu sharaa'itin shan shuruudo ah kow an yakuuna ahaado madbuutan mid madbuud ah waa mid la koobay do bisifati sifa lagu koobay waxbaad sifaynaysaa ama waxbuu sifaynayaa nooc saasaan hayaa beriis waxaan hayaa noocaas ah saan ah wuu sifeeyey kow wa yakuuna inuu ahaado jinsan nooc lam yakhtalid bihi hayruhu heyrkii uusan ku qaldamaynin uusan ku dhexdheemin beriiskaa rabta keewa waa lagu waxay beriisku waa badan yahay waa in marka uu noqdo shay jin eh, shay jinsi ah marka hore inuu ahaa mid sifo lagu koobay oo la sifeeyey ka labaad waa inuu jinsi iyo nooc noqdaa lam yakhtalid bihi hayruhu hayrkii aan ku dheemin oon ku khaldamin walam tadkulhu annaaru xaalatihi walam tadkulhu naar liixaadati waxaa loola jeedaa waa inuusan dadgelin isbedelkiisa shayga isbedelay waa inuusan dad bedelin hadduu dad bedelo asaguna shuruudii salamka ma qaadan karo matal haddii wax la kariyo uu yahay shayga haddii lagu dhaho waxaa laguu keenayaa hilib la kariyoo la dubay hilibkii waa laguu soo dab baa la geliyey wuu isbedelay oo ixaalada waxaa laga wadaa ixaalada waa waa wareejinta uu iswareejiyey ama bedelkuu isbedelay dab dartii ayuu markaa isku bedelay taana waa inuusan ahaan baa la leeyahay wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin mucayanan mucayan wa anlaa yakuuna mucayn waxaa loola jeedaa shay gooni loo magacaabay inuusan ahayn waa badeecadaas inuusan ahaan shay gooni loo magacaabay waa inuu ahaado shay aan gooni loo magacaabay waa dhar uun waa gawaari uun waa beriis uun laakiin nooc haddii loo magacaabo wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin mucayanan shay mucayan ahoo gooni asaga loo magacaabay tahrocdo ma ku jiro walaa min walaa min mucayanin waa inuusan ahayn meel la cayinay oo la magacaabay meeshuu ka imaanaya laga wadaa midna waa asaga cayinitaankiisa midna waa in meel aan loo cayininoo aan loo magacaabin anigu waxaan rabaa eh, briiska ay samaysay ama laga keenay bakistan anigu waxaan rabaa timirta wixii waa la sheegay timir bay ahayd matalan timirta oo ka baxda meel hebel manaa timir un inay ahaato bis timir un inay ahaato oo aan loo cayinin meel hebel taas waa inaysan ahaanin waayo humma intaa kabid kadib humma intaa kadib lisixa humma intaa kadib humma intaa ka bacdi lisixati inuu saxiix noqdo almuslami fiihi muslam fiihiga waxaa la yidhaahdaa waa shayga salamka dhexdiisa dhacay badeecadda la iibinayo wixii ku saxiix noqon lahaa waay marka hore wuxuu ahaa salamka keliya hadda laakiin shayga laftigiisa waay haddii biriis uu yahay haddii ay geley tahay haddii dhab uu yahay wuxuu ku sixi lahaa shaygii muslimka ahaa fiihi waa hamaaniyatu sharaa'id waa sideed shardi kii hore salamka keligiisu ahaa hadda laakiin waa shayga dhexdiisa waa shayga salamka dhexdiisa dhacaya ee badeecadda la iibinaya ah shayga noocaasa waxaa la leeyahay wuxuu ku ansaxayaa uu saxiix ku noqonayaa sideed shuruud haddii la helo ko an yasifahu waa inuu sifeeyo bacda dikri jinsihi markuu jinsigiisa sheegay kadib wa noocihi iyo noociisa bisifaati waa inuu haddana sifooyin ku sheegaa allatii sifadaasoo yakhtalifu ay ku kala duwanaan karaan bihaa ayada athamanu lacagta waxay thaman ahaan ay ku kala kor noqon karaan waa inuu qofku sheegaa shayga jinsigiisii baa la sheegay jinsigiisii ayaa la sheegay jinsigiisa marka la sheego waa in noociisa la sheega haddana jinsiga maxaa la sheegay maxaa la sheegay inuu beriis yahay haddana noociisaa la sheegayaa waa beriis noocaas ah bisifaat baa lagu sheegayaa allatii yakhtalifu biha thamanu bisifaati waa inuu iwa noocihii dhe noociisa jinsigiisii noociisa bisifaati iyo sifooyin allatii yakhtalifu biha thamanu ay lacagtu ikhtilaafku neerto ama thamanka waxa lagu iibinaayo shan beriisaa jirta shanta beriis midna waa kii fiicnaayo xaba tawiil la dhihi jiray ee dheerka marka la kariy macaan yahay soo ma mid waa jajabayaa mid gabar si fiican u qaano karinta ma ahee inta kale wuu ka gubtaa dumarka laftigooda isku mid ma aha qaara waxaa la yidhaahdaa gaari iyo miyamasas saas ma kala aqaaniya tani waa gaari tani waa gaariga baabuurka baaya abiya horta tu waa gaari ta kalena iisoo qoraba areego miya astaaqfirullah <laughs> mid waa areebo masha allah areeba laakiin soomaaha midda oo nadaafada lahayn karinta ma galaa ee areebanimada yani areeb waxaan dhihi jira kuwa oo oo saxankii odag uu ku qabeeyey uu ku qabeeyey habeenkii ugu imaaday basari maasha allah basari waa sax ayadana waayahay ka gudub noocyadiisa macnaha kan wuxuu saas u noqday uu kaga duwanaaday lacagta kaasoo kale arrintaasi arrintaas waa in sife ay jirto bisifaat allatii taasoo yakhtalifu biha ay isaga kala duwanaadaan ay isku khilaafaan athamanu qiimaha ko wa an yadkura waa inuu qofku xuso qadrahu qadarkiisa qadarka inta uu yahay waa in la sheego bima inuu ku sheego yanfii anfinaya waxay ka saarayaan loola jeedaa aljahaalata canhu garasho la-aanta garasho la-aan waa afar tan oo beriis ah waa labaatan tan oo bur ah waa intaasoo mitir ama yaardi oo dharkii noocaas ah macnaha waxaa laga diidayaa hadhow jahaalo garasho la-aan in hadhow laysku qabsado waa in garasho la-aan dhan laga saara meesha oo qadarka inta uu qadarkiisa yahay uu qofku sheego intaasoo qadarkiisa waay waa intaasoo litir oo saliid ah waa intaasoo mataqaanaa caagad oo waxa ah wa an yadkura waa inuu xuso qadrahu qadarkiisa bimaa waa inuu ka xusaa yanfii ka saarayo ka bixinayo ka anfinaya aljahaalata garasho la-aan inay timaado canhu xaggiisa intaan maba moodayninba ani intaan ani maba u malaynayninba inuusan qofku markaa dhihin waa labo wa in kaana haddii uu yahay mu'ajalan mid muajal oo amaah ahna dakara waa inuu qofku xusaa oo la sheegaa waqta waqta maxilihi waqtiga uu al noqonayo waqtiga u dhammaanayo la keenaayo idan waxaan soo tilmaanay hadda xaalan waa mu'ajalan basalamku waa galaa xaalan marka la leeyahayna waa asagoo jooga sida muu galaa muajal haduu yahayna waa galaa xaalan haduu yahay dhib maba laha waa loo jeedaa laakiin muajal haduu yahay wa in kaana mu'ajalan mid dibdhaca haduu yahay oo amaah ah dakara waa inuu xusaa oo la sheego waqta maxilihi waqtiga uu xalaal noqonaayo oo asagu diyaar noqonaayo wa an yakuuna waa inuu ahaado mawjuudan mid jooga oo la heli karo cinda alistixqaaqi marka la mudanayo istixqaaq fi lghaalib sida haalibka ah waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa sheegii lagu heshiiyey oo lacagtii aada salamka siisay qofkii laga sugayay waa inuu mawjuud ahaado uu joogo oo la helo cinda alistixqaaqi istixqaaqa agtiisa waa mudashada qofku markuu mudanayo ee uu qaadanayo fi lgaalib laakin haddii la dhao ka hor wax suuqa ka baxay waayo sheygaa waa in markaas salam ma ma soconaayo wa an yadkura waa inuu xusaa mawdica qabdihi meeshuu ku qibdoon lahaa meeshii loogu keeni lahaa waa in la sheego xaggee kugu keenayaa waaa waxaad igu keenaysaa buu yiri kismaayo igu keen dukaankeyga kismaayo kismaayo ku yaalaa ninkaana wuu soo geliyey wuxuu rabaa xamar inuu kuu dhigo hadho waxaa imaanaya dood alaabtii waa kuu keen xamray taala qaado yaan qaatee lacagtii aa dhiibayo aan ku qaadanayo oo aan kismaayo ku geysanayo ma jirto waa in la ogaado oo macnaha qofka in la sheego intaan lakala caqdiga la gelin mawdicii lagu kala qaadan lahaa ninkani meeshuu keeni lahaa kanna meeshii loogu keeni lahaa taana waa in la xusaa wa an yakuuna athamanu lacagtu waa inay ahaato muluuman mid thamanka waa inuu macluum ahaado wa an yatabataa waa inay kala qaataan kala qibdoodaan tafaruqi intaysan kala tegin intaysan kala tegin waa in la qibdoodo haddii lacagtii aad hormarisay oo salam aada u dhiibtay haddii badeecada uu keenay meesha aad ku joogto ama uu joogo in lagu kala qaato lagu kala qibdoodo waa intuusan taruq dhicin wa an yakuuna waa inuu ahaado alcaqdu heshiiska iyo caqdiga naajizan mid go-an waa inuu ahaado haddii mar salamna samaynaayo oo lacagtii aada hormarisay oo qofkaana badeecadii ay ku maqan tahay oo dimadiisii ay tahay alaabtii laguu sifeeyey intii shardi hadda aan soo marnay lacagtii aad bixisay asagiina bixitaankii u baxo xoolihii laga sugaayo saasaa caqdigu ku samaysan yahay waa naajiz waa mid go-an kama noqon kartid asna kama noqon karo laa yadkhuluhu ma soo gelayo khiyaaru shardi khiyaar lagu magacaabo khiyaar shardi ah yani khiyaaraa leeyahay waa ka noqona isaanaan leeyahay taa markaa ma jirto faslun fi rahni waa rahanta rahan waa taqaanaanoo waxaa la yidhaahdaa wa in kuntum calaa safarin sida ilaah yidhi walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda rahantu diinta islaamkaa qabtaa waxaana inta badan ku timaadaa qof amaah la siiyey waxbaa lagu amaahiyey amaahdii markii aad qaadatay waxaa lagu yidhi walaalow rahanaysi wax aan u haysto intaad lacagtaas iga qabto ii keen lagaa qaadaya sooma mobilkii baad dhigaysaa neef ari baad keentay rahan baa la yidhaahdaa marka rahantii waaye wa kullu maa shay kasta jaaza bannaan baycuhu beeciisa jaaza rahnuhu rahantiisuna way bannaan tahay fi duyuuni deymaha dhexdooda marka wax laysku deyminayo uunbaa rahanta inta badan timaadaa shay kasta oo la iibin karo oo beec gala yaa rahan gala meesha muxuu leeyahay wixii aan la iibin karin rahan ma galaan wixii aan la iibin karin rahan ma galaan matal nin baa wuxuu waqfay kitaabo qur'aan ah kitaabo qur'aan waqaf ku dhigay waxaa la rabaa in la akhristo ma la iibin karo wixii waqafa soo maaha wixii baad haysaa lacag baad soo amaansatay kutubii baad qaaday ninkii baad u geysay lama iibin kara hadhow wixii saasoo kale ah wa kullu maa jaaza wax kasta oo bannaan oo baycuhu beyciisa jaaza rahnuhu rahantiisuna way bannaan tahay fi duyuuni deemaha dhexdooda ida istaqara hadduu sugnaado hubuutuhaa sugnaantiisa fi dimmati dhimadiisa haddii markaa ay ku sugnaato waayo ida istaqara waa daynta sugnaanteeda fi dimmati qofka qortiisa waxaa la dhiibayaa waa marka qofka deynta ay ah u sugnaato an maba ku siininba deen weli deen iyaan aan ku iri markaasaa tiri beriyaa kusii abtarahanta keen ma jirto horta waa in qofka deynta ay u sugnaato waa inay dimadiisa ahaato kadibna rahantii uu dhigaa macnaha waa sidaa fi duyuuni ida istaqara hadduu sugnaado waaye hubuutuhaa deyntii sugnaanteeda fi dimmati dimada ay ku sugnaato waa qofkii qaadanaya qoortiisa waliraahini qofka raahinkii rahanta dhiibaya waxaa u sugan alrujuucu noqosho fiihi rahanta inuu ka noqdo maa lam yaqbiduhu intuusan weli gacanta ku dhigin ninkii deynta lahaa ama deynta bixinayay intuusan weli gacanta ku dhigin waa kala noqon kartaa waad kasoo waa ka noqon kartaa waliraahini qofka raahinka ah ee wax rahminaya alrujuuc baa u bannaan fiihi inuu rahantii la laabto maa lam yaqbidhu kii loo waday ee deenta dhiibaayey intuusan qibdoonin gacantan uusan ku dhigin walaa yadmanuhu ma damaanaayo oo ma gudaayo almurtahinu qofka murtahinka ahee rahanta loo dhiibay wixii hadday dhumaan ama dayacmaan ama tii rabbi u timaado ilaa bitacadii xadgudub inuu u haleeyey maahane neef baad u dhiibtay ninkii markaasaad ka qaadatay shan boqol oo kun neef ari ah ayaa daharahaan lagaaga haystaa way dhimatay qadar ilaahay roob weyn baa intuu yimid baa daadkii qaaday adiga laakiin meel fiican baad gelisayo waad ilaalisayo waad adkaysay haddii kale xarig dabcan ayaad ku xirtay way iska baxsatay waraabaa cunay markaas tacaddi baa imaanaya waa guugudayaa laakiin intuusan tacaddi samaynin uu dadaalo uu si fiican u ilaaliyo faraatigii iyo silsiladii dahabka ah ee loo dhiibay yuu meel fiican geliyey oo rajo aan la qabin in tuug qaato tii rabiga iska dhacday way dhuntay duuliyaa qaatay tuug baa soo galay laakiin meeshaad gelisay waa meel aan rajo laga qabin in uu qof uu arko ama uu qaato wixii saasoo kale rahan ma samaynayo ma rahm ma gudaayo macnaha oo ma aha mid damaanaya laakiin tacaddi yimaado miiska korkiisu iska saaray da ugu korayso ciyaalku buugaagta ugu jirto marba qalinka laga baxsado buugga laxsado dahabkii geliyey waa la waayey markaa tacaddi baa yimid wuu gudayaa waidaa qada hadduu gudo ninkii deynta lahaa oo deynta qaatay dheh bacda alxaqi deyntii qayb ka mida ama xaqii xoolihii qayb ka mid ah lam yakruj shay-un min alrahan shay rahanta ka baxaysa ma jirto xataa yaqdiya jamiicahu ilaa uu dhamaystiro ilaa uu dhamaystiro shab maa la dhahaa dahabka waa shabta oo la gashto dumarka calaan dhan xabadka inta dhan qarinayo shabma dhahdiina aa gabdhihii dahabka isku dagaali jiray taqan carabi soomaali ahaan maxaa la dhahaa taqan carabi soo shab kan inta inta dhan qarinayan sheegaa marki arosaabi ma aqaan shab maxaa waay inta dhan shab ku dhahaa saa bixiyay maxaabadka dhanoo shab ku dhahaa wuu daboolayaa magac kale yaa u yaqaana ismaaciil mataqaana kan haddii lacala gabar aa guursanaysid ay ku dhahdo shab ii keen maxaa dhee maya yaa yaqaana magac iisoo qoraba taqam waa sax mid kale yaasir mataqaana alshab iskasii barbartahe insha allah adi iyo muxsin iyo ismaaciil iyo iskasii barbartay insha allah marka matalan kiibuu qaaday ninkii markii uu qaaday rahan ahaan buu u qaatay waxaa lagu siiyey adigana lacag ilaa todoba boqol oo dollar ah intaad kasoo gudaysid silsiladii baa loo haystaa saddex boqolaa dhiibtay maxmaa dheer ahaanteyda isii afar boqolaa kugu dhiman ma waxaa dhehaysaa kastoo iga sii rahanta <laughs> maya soo dhamaystir marka hore macnuhu waa sidaa wa idaa qadaa hadduu gudo qofka bacd alxaqi xaqii qayb ka mid ah lam yakhruj kama baxaysa shay-un shay oo min arahni rahanta ka mid ah xataa yaqdiya jamiicahu ilaa dhammaantii uu markaa soo wada gudo ilaa uu soo wada gudo soo wado ileen rahantan waxay rahan u tahay waa daynta dhammaanteed in la tirtiro saasaa markaa loola jeedaa fi lxajri baanu gelaynaa haddii rabbi idmo laakiin meesha hanoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah watacaala aclam